bismillaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo shanaad oo suuratu alanfaal ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay qaswadii oo beder oo weyneeday xaalulmu'miniin iyo xaalulkufaar sida ay ahaayeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay ama mu'miniintoo dhan waxaad xasuusataan markii ilaahay idin tusinaayo kufaarta markii aad kulmayseenow dha ilaahay ayagoo indhihiinna ku yaroo wax yar laydinkaga dhigay ayagana waxaa weeye indhahooda ilaahay idinka idinku yareeyey si waxaa weeye ay idinkugu dhiiradaanina dagaalkiina ugaga laabanin marka arrintu sidaasay aheed buu dhahay ilaahay subxaanau wa tacaala waxaana saas loo yeelay si alla oo u xugmiyo oo u ahaysiiyo amar oo mafcuul ahaayo ilaahay in waktigaas la faraayo hore uu qadaray wa ilallaahi turjacu lumuur ayuu dha ilaahay umuurtuna ilaahay xaggiisay u laabanaysaa aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula khidaabayaa mu'miniinta waxaana ilaahay subxaanahu watacaala uu farayaa haddii waxaa weeye dagaal ay kufaarta kula kulmaan dagaalkaas inay ku nagaadaan oy ku sugnaadaan oysan jegin oo cadowga mu'miniinta waxaa weeye aysan u baqin oo cadowga aysan ka baqin intaas ayaa maaragtay ilaahay faraya subxaana wa tacaala zamin kasta iyo makaan kastay joogaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa waktigii laqiitum aad la kulantaan fi'atan jamaaco aad la kulantiinoo ilaahay jamaaca kaafira weeye jamaaco oo gaalo ah markaad la kulantaan fasbutuu sugnaadow dha ilaahay fasbutuu sugnaada liqitaalihim weeye dagaalkooda ku sugnaada hana jebina ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala yadkurullaaha alla xusow dha ilaahay kasiiran wax badanna ilaahay xusa gaalada markaad kulantaan oo dagaal isugu timaadiin dagaalka ku sugnaadow dha ilaahay subxaana wa tacaala haddana alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala yadkurullaaha alla xusow dha ilaahay kaiiran dikran kaiiran dikri oo fara badan ilaahay xusuur ilaahay xuskan waxaa weeye udcuuhu binasri weye ilaahay waxaad weydiisatay nasri nasri ilaahay ka barya subxaanau watacaala maxaa yeele xaalo kasta ilaahay in la baryo ayaa la doonayaa laakin laakiin xaalatlxarbi dacwadu min baabi owlaa ayay sii tahaa marka hadda dikrigaanu duca waa ku jirtaa dikri caadiya waa ku jira intaasoo dhanba waa la dhihi karaa ha layidhi waxaa kaloo maaragtay iyaduna soo gelaysa mulaaxada in la sameeyo oo quluubta ilaahay subxaana wa la geliyo qalbiga alle la geliyo nasri ilaahay subxana wa tacaala laga laga tamaniyo ilahay laga fisho ee la ogaado ilaahay inuu subxaana wa tacaala nacgeenna uu yahay oo ilaahay naasirkeenna uu yahay in qalbigana la geliyo maxaa yeele duca oo ah oo lisaanka biduuni alqalbi ah ayada laftirkeeda waxba mataraysa markuu sidaas dhahay ilaahay wuxuu yidhi lacallakum waxaad mudantihiin oo xaqiiqa ah tuflixuuna waad liibaanaysaa liibaanta hadda maxay ka dambaysay markii waxa weeye la sugnaado oo dagaalka gaalada lagu sugnaado lagu sabko weye ilaahayna la xuso duco iyo dikri intiisa kalento waxay taaba markaas ilaahay wuxuu yaboohay falaax inuu imaanayo laakiin waa in jidkaas lasoo maraa weye ayadoon jidkaas lasoo marin salaax lama helaayo marka alla wuxuu dhahay subxaanau watacaala ilaahay xusow dha ilaahay wax badan lacallakum waxaad mudantiinoo xaqiiqa weye lacaladaanu xaqiiqay ka dhigantaha bimansilati taxaquq weye ee kii tarojiga aheed maahan naxwada weeye waa wacdi wacdiga ilaahayne wa wacdullaahi laa yukhlaf weeye wacdiga ilaahayne la guub yeeli maayo markaasuu dhahay alla subxaanau watacaala xaqiiqa waxaa ah inaad diidaanaysaanw dha ilaahay wa adiiculaaha alla adeeca u dhahay alla haddana subxaanau wa tacaala warasuulahu rasuulkiisana adeeca walaa tanaazacuu ha doodinow ilaahay oo fatafshaluu aad fulayowdaan oo watadhaba ay tagto riixukum quwadiinnu ay tagto wasbiruu sabrow dha ilaahay in allaaha alla maca asaabiriina kuwa sabraaya micogood ayuu ahaaday ilahi wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wa adiiculaaha alla adeeca warasuulahu rasuulkiisana adeeca oo ha laydinku helo mu'miniinow daacatullaahi wa daacatu rasuulih labadaasoo marnaba kala maarmaynin haddana ilaahay wuxuu uhi walaa tanaasacuu ha doodinow ilaahay munaasac ayaysan dhexdiinna ka dhicin laa takhtalifuu fii maa baynakum weeye waxa idiin dhexeeya ha isku khilaafin ayuu dhahay oo fa fatafshaluu aad fulayowdaanowdha ilaahay oo fashil ow idinku dhaco waxaa ilaahay mu'miniinta amraaya marka ugu horraysa ilaahay rasuulkiisa oo la adeeco kabacdina waxaa laga nahinayaa tanaasuc dood iyo murun inay galaan weeye taasu hadday timaadana waxaa imaanaysa fakil baa dhalanaya markaasuu dha ilaahay walaa tanaasacuuha doodinow dha ilaahay oo fatafsaluu aad fulayowdaan oo fashlantiin wa tadhaba riixukum quwadiinuna ay tagto quwatukum wa dawlatukumaa loola jeedaa quwadiina iyo dawladiina ay tagto ayaddan hadda waxaa ka ratimaa u fiirsa badan marka hore ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu addoominkiisa faray mu'miniinta daacatullaahi wa daacatu rasuuli maxaa yeele qofkaan ilaahay iyo rasuulkiisa adheecin wax aas aasa ou haayo oo wax ku dhisaaba ma laha sideedaba aasaas uu wax ku dhiso qofkaasu maba haayaba marka waxaa weeye marka hore guri aasaas markii loo sameeyo kabacdi ayaa waxaa weeye kor loo qaadaa marka hartaa shay kastoo la qabanaayo oo adduun iyo aakhiro ah waxaa aasaas in looga dhiga laabudda ilaahay rasuulkiisaoo la adeeco markii ilahay rasuulkiisa la adeeco ayaa wax la qaba karaya dadku hadday ilaahay rasuulkiisa aysan adeecin wuxuu u hagaagaya maba jiraanba wey haddana ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala markii arrintaas ay dhacdo walaa tanaasacuuha doodinow ilaahay rab iska daa dhahay laa takhtalifuu fii maa baynakum waxa idiin dhexeeyo ha isku khilaafin ayuu dhah ilaahay oo khilaaf iska daayo khilaaf isaguna waa musiibo weeye ah. oo fatafsaluu aad fulayowdaan khilaaf isagana waxaa ka dhalanaya fasil baa ka dhalanaya ummad hadday yihiin ummad iskhilaafsan oo waxa weeye umuurahooda adduun iyo diinba isku khilaafaan ummad fashil ku dhacay oo aan faa'iido lahayn bay noqonayaan haddana taas waxaa fasilka ka dhalanaya watadhaba ay tagtowdha ilaahay haddane riixukum quwadiinu ay tagto riixda waxaa la yidhaha quwatukum wa dawlatukum weye qawooddiinni iyo dawladiinni ayaa baaba'ay haddana hadda aayaddu waxay ka ratibanta u fiirso marka ugu horaysa ilaahay suudkiisa laadheeca ayaa ilaahayna amray wuu alla naga nahiyey tanaasuc dood buu ilaahay naga reebay doodda waxaa ka dhalanaya fashil baa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya in markaasi quwadii ay tagto oo awoodya ay timaado maxaa yeele dad waxa weeye doodu ka dhaxayso iskhilaafsan waa fasilmaayaan markay fasilmaanna awooddoodaa baaba'aysa dad waxa weeye fasilma xaggee awood ka keenayaan waxa weeye waxba meel baa lagu cunayaa wax faa'iidaho yeelaan ma jirto weeye fataskaluu yowdha ilaahay tajabunuu can alxarbi weeye dagaalka aad ka fulowdaan maxaa yeele dad iskhilaafsan oo fashilmay dagaal awood u yeelan maayo waxna iskama celinaayaan maxaa yeele ayagiibaaba kala tafaarugta mar haddii tafaraaruq uu jiro waxba layska celin maayo adow markaasi layska celin maayo haddana ilaahay wuxuu ihi watadhaba riixukum quwadiina ay tagto oo waxaa laga wadaa waxaa baaba'aya awooddiiniyaa baaba'aysa maxaa yeele dad fashil ku dhacmay awood ma helaayaan weye hadda waxaa weeye ruuxda waxaa lagu idlaaqo oo kale alqalaba waraxma weye wanuta weye laakiin hadda meeshaan waxaa loola jeedaa quwatukum wa dawlatukum weye ah, fi lxarbi weye markaas inaad markaasi aad samaysaan awood aad yeelatiin dagaalka aad ku yeelataan wax kasta aad ku yeelataan maxaa yeele dal aan hadda waxaa weeye dawle aysan ka jirin dagaal awood umahaayo oo waxa weeye awood dagaal ma heli karaayo oo inuu cadowgiisa iska celiyo ama laga haydayso imaamayso marnaba waata waxaa weeye dalka ay maaragtay cadowgu iska imaano isaga tumanayo cid walba waxay doonto waddankeena hadda soomaaliya daanahay ay ka fushanayso waxaa yeelaya marka hore horta ilaahay iyo rasuulkiisa daacadoodaa laga tegay waxaa arrintaasi ay dhashay tanaasuc dood ayaa dhacday waxaa weeye dadka wax iskhilaafsan baad arkaysaa diinna way isku khilaafsan yihiin siyaasana way isku khilaafsan yihiin wax kastaba waxa weeye waa laysku khilaafsan yahay maxaa yeele markii ilaahay rasuulkiisa laga soo tago oo daacatullaahi wa daacatu rasuuli meesha ay ka baxdo waxa weeye horta waxaa laabudda ah inay ka dhalato midaan ilaahay uu sheegaayo fashil baa dhalanaya iyo tanaasuc weeye horta tanaasuc baa dhalanaya waa la iskhilaafayaa dad iskhilaafane way fashilmaayaan markay fashilmaan waa dawla beenayaan marka arrintaas arrin iska muuqata weeye cid walba ay arki karayso marka hadda ilaahay ee quwadii iyo dowladii ilaahay wuxuu ku fasiray ruux buu ku fasiray ruux baa markaasaa waxaa weye ayaa ayaa laga cabiray tacbiirku ruux baa laga cabiray ruuxna waxaa la yidhaha dabaysha ayaa la yidhaha marka waxa weeye dowladu dabayl weeye waddan haddii aan dawla ka jirin waa meelaan dabaylo ka jirin dabaysha waxa dawlada lagu shabaha loogu shabahayana culammadu waxay yidhaahdaan oo cilmubalaaqada waxa weeye dabayshu waxa weeye adduunka meel walbay maraysaa dabaysha hadda adiga ku martaahu meel kasta ayay wax walbay tacsiilinaysaa geed iyo qashin iyo waxaa weeye arlo iyo hawo iyo meel walba iyo qof walba way taabanaysaa meeshii masalanba waxaa weeye dawla ay ka jirtana waxa weeye magaceeda iyo aqoonsigeeda iyo waxa weeye eh, khabarkeeda ayaa meel walba soconaya oo cid walba ayuu gaarayaa laakiin meesha haddii dawle laga waayo waxay noqonaysaa meel markaasi xirxiran oo dabayl aan lahayn oo kaleentoodo huura meeshaasoo kale noqonaysa oo wax ka soconaya aysan jirin wax khabar kaso aysan jirin marka waxaa weeye dal aan duulo lahayna faa'iida ma laha waxaa loo baahan yahay in markaasi waxaa weeye dadku ay dantooda ka fikiraan oy nidaam ay yeeshaan oy nidaamku waa laabudda weeye ummad qoomul fawlahu faa'iido yeelan mayso wadadaba riixu kumowdha ilaahay quwadiin ayso wasbiruu sabrow dha ilaahay mu'miniinow in allaha alla maca asaabiriina kuwa sabraaya micigooda ayuu ahaaday bilcawni wanasri weeye wasbiruu sabrowdha ilaahay in allaha alla maca asaabiriina kuwa sabraaya micigooda ayuu ahaaday oo waxa weeye sabarka wax walba waa lagu sabrayaa waxaa lagu sabrayaa ilaahay daacadiisa waxaa lagu sabrayaa balaayadaa lagu sabrayaa macaasida ayaa laga sabrayaa haddii arrintaasi timaado ilaahay micigeenna ayuu noqonayaa ilaahayna wacdigiisa ma guub yeelaayo ilaahay nafsi buuna siinayaa waa noo gargaarayaa markii aanu naano saabiriin oo qadarka iyo aqallaha ilaahay aanu ku sabarno walaa takuunuu ha ahaaninow ilaahay kaladiina kuwii oo kaleentood kharajuu baxay min diyaarihim daarahooda ka baxay badaran owdha ilaahay kibir daraaddiisa iyo wareecan annaasi dadka istususkoodana daraaddiisa owdha ilaahay saa u baxay owdha ilaahay oo wayasfuduuna haddana jeedinaya dadka can sabiililaahi ilaahay diinkiisa ka jeedinaya wallaahu allowdha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan kuwaasu muxiidun allihii koobay weeye markii ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta uu ilaahay subxaana wa tacaala waxna uu soo amray waxna uu ka reebay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala noogaga digayaa inaanu la mid noqonno wala hadda meeshaan aynu ku sheegi doono oo waxa weeye amuura foolxun ay ka dhaceen oo kufaarahay ilaahay wuxuu idhi walaa takuunuu ahaanina mu'miniinow kaladiina oo kalentoodow dha ilaahay kharajuu baxay min diyaarihim daarahooda ka baxay waayna daarahooda uga baxeen liyamnacuu kayrahum kayrkood inay manciyaan ah, walam yarjicuu bacda najaasiya wey ah, marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kharajuu ka baxay min diyaarihim daarahooda ka baxay maxayna uga baxeen baqara nawdha ilaahay kibir daraaddiis iyo wa ri'aa'a annaasi dadka isu fuskooda daraaddiis dadku haydeen maqlo saasoo kale maxaa yeele waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa dagankii qurayshayo hadda aynu soo maraynayoo dagaalkii beder soo aadayoo abujahal uu hogaaminaayey nimankaas ayaa hadda aayaddan looga warramayaa marka waxa weeye abujahal iyo raggi la jira weeye oo ka soo duulay maka ka soo duuloo dagaalkii beder yimaadeen oo hore aynu ku soo maraynay qisadooda weye maxaa yeele meesha la yidhahdo jucfa meesha la yidhaahdo markay soo gaareen ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaamne iyo asxaabtiisuna waxa weeye ay isdiyaargaraynayaan ayaa waxaa la yidhi abu sufyaanna waataan soo mari jirnay inuu isaguna waxaa weeye nimankii uu waday ama owhaydi uu waday ou la fakaday meeshaas markay soo gaareen ayaa waxa weeye waxaa u tegey baa layidhi nin ka socda abuu sufyaan oo u khabraayo quraysh in waxaa weeye safarkooda oo baxsaday oo waddadii loo fadhiyey uu ka gudbay oy iska laabtaan weye markaasuu wuxuu ku dhahay baa irjicuu faqad salimad cuurukumau dhahay waxaa weeye safarkiinni waxaa weeye waa maaragtay nabad galaye baxa ayuu dhahay marka hadda nimankaas weeye markaasuu abujahaal wuxuu dhahay laa ayuu dhahay ma noqonayno wallaahi aan ku dhaartaye xataa nuqadima bedran o ilaa beder aanu ka tegayno wanashrabu alkhumuur ow dhah khamrada aanu cabayno wananxuru ljuzuur geela aan ka gowrayno wasajribu calayna dayaan ama qaynaan waa u dhahay gabdhaha heesana ay noogaga heesaayaan oo daf ay nooga garaacayaan arrintaasina waxaa weeye dadku ay ka maqlaayaan oo dadku waxaa weeye arrintaas ay ka maqlaayaan naganay heebaysanayaan oo nimanka la yidhahdo quraysh ayaa halkaas soo degay oo saas ku yeelay intaan waxaa weye magacaas aanu ka yeelanayno oo adduunka war noogaga maraayo ma laabanaynau dhahay waxaan doonaynaa in waxaa weeye khabar uu naga tago reegana waa diiday markaasuu dha ilaahay ha ahaanina kuwa baxay daarooda ka baxay ah, liyamnacuu ciirahum inay ciirtooda ay manciyaan weeye oo aan noqonina markii ciirta ay kortay dadara nowr ilaahay kibir daraaddiisa iyo wari ahaanaas dadka isu hufkooda isu hufkay u yeelan weye wayaskuduuna way jeedinayaanu dha haddana ilaahay subxaana wa annaasaa ku qadaro mafcuulkiya dadka ay jeedinayaan can sabiilillaahi ilaahay diinkiisaay ka jeedinayaan wallaahu allana bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan buu dhah ilaahay muxiidun allihii koobay weeye al wax allaala waxay samayn ama wallaahu bimaa tacmaluuna shana waa la akriyaa khitaab weeye taadu waxaad camal falaysiin ilaahay waa koobay cilmigiisa ku koobaan idinku jaasinaya ama waa ku jaasinaya alle wayqurxusow dhah ilaahay id wakti zayana wuu ziineeyey lahum nimankaas ayuu dhah ilaahay ahlumakaa ashayddaanu shayddaankii ahay acmaalom acmaashooda uu siineeyey wa qaala oo u dhahayow dha ilaahay laa qaaliba lakum mid idinka qaalib noqonaaya ma jiro alyooma maanta oo minannaasi dadka ka mid a ah, wa waynii aniguna jaarun lakum mid idin korinaaya ayaan ah falamaa goortii silfi ataani labadi firqay tarkeenow dha ilaahay nakasa waa laabtay dhaylaahi calaa caqibayhi labadiisa cerbood ayuu ku laabtay wa qaala wuxuu la yidhi ow dhailaahi subxaana wa tacaala innii anigu berii'un beri ayaan ahay minkum idinka beri ayaa idinka ah inii anigu anaa waxaan arkayaa maa laa tarawna waxaydaan arkayna ayaan arkayaa innii anigu akhaafullaaha alla ayaan ka cabsanayaa wallaahu allana shadiidul ciqaabi ciqaabkiisa allihuu daranyaha weeye maalintii dagaalka beder uu dhacaayey waxaa siray nimankaas nin la yidhaahdo maaragtay ibliisaa siray waraysh waxaa weeye waxaa dagaalka geli ibliisaa dagaalka geliyey maxaa yeele fii sabiili daaquud ayay ku dagaalamayeen markaasuu dhahay alle wadku xusaydka maxamedka aho u sheeg ummadaada id wakti zayana uu qurxiyey lahum ayaga ashaydaanu shaydaankii ibliis ahay acmaalum acmaashood uu qurxiyey acmaasha loo qurxiya maxaa yeedhay wuxuu ku geesinimo geliyey calaa liqaa lmuslimiin weye muslimiinta inay la kulmaan weye markii ay ka baqeen baa layidhi khuruuj inay soo baxaan oo waxa weeye ay ka soo baxaan mako ay halkaas yimaadaan waxayna ka baqaayeen inay jidgooye ku sameeyaan niman ay col ahaayeenoo la dhihi jira bani bakar nimankaasay ka baqaayeen oo jidka uga baqaayeen marka hadda arrinta laga warramaayo arrintaas weeye nimankaas ayay ka baqaayeen hase yeeshee waxaa weeye shaydaana camalkooda u diineeyey qabiilo oo maaragtay ah, kanaano niman layidhaha ka tirsan weeye waxayna u dhowaayeen qurayshay u dhowaayeen ayaga iyo qurayshna dagaal fara badan ayaa dhex ooli jiraan layidhi marka waxa weeye nimankaas inay ku soo duulaan oo intaysan rasuulka calayhi salaa slam asxaabtiisa aysan soo gaarin waxaa weeye raggaas ina yimaado jidka uga soo dhaco jidgo-e ku sameeyo uu laayay ka baqaayeen shaydaankiyaa markaas waxau dhahay wa qaala wuxuu dhahay shaydaan laa qaaliba lakum mid idinka qaalib noqonaya ma jiro alyooma maanta oo minanaasi dadka ka midow dhahay weynii aniguna jaarun lakum mid idin kaalmayna ayaan ahay oo muciinkiinaan ahay oo nimankaasinaano anaa idinkaa kaalmaynayo shayddaankan hadda ma toosa ugu yimidayo mase qalbigo ka waswaasiye laa waxaa la sheegaa layidhi wuxuu ugu yimid suurad nin la yidhaahdo suraaqata ibnu maalik suuradkiisa u yimaadayy oo naaxiyadaas maxaa weeye nin madaxa ka ahay nimankaan ay ka baqaayaan meesha ay joogaan nin madax ka ah saas suuraddaasoo kale uusuu ku dagaalgeliyey maxaa yeele shayddaanku tashakulow sameeyaahoo nin aad taqaana camal ayuu kuuga imaanayaa markaasuu kuu naseexaynaya waana shayddaan weeye maxaa yeele wixii xunoo dhan sidaas ayuu shayddaanku ula jira cabdullaahi ibnu cabbaas xamru caalim uma waxau dhahay ibliis ayaa wuxuu mid maalintii bidow dhahay jindi oo shayaadiin isagoo wata haddana waxa weeye calanna wata wauna ku socdow dhahay suurad oo maaragtaya nin nimankaa la yidhaha bani mudrad kamida suuradooda isagoo wato la yidhaahdo suraaqata ibni maalik kolkaasoo mushrikiinta waxuu ku dhahay laa qaaliba lakum alyawma min annaas maanta waxaa weeye cid idinka adkaa karta ma jirtee dagaalka gala ayuu dhahay ayagu marka waxay u qabaan inuu warkaas ninka dhahaya suraaqata ibni maalik yahay laakiin ibliis weeye ibliisoo marka horeba lumeeyo waxaa weeye waagii hore oo aanu soo maraynay dagaal eh, nabiga calayhi salatusalaam markii waxaa weeye ay daarunadu uu showraayeen ninkii shaykhulaydiga ahayna mar ugu yimid haddaba ku soo xigtana saas ayuu la dagaal gelayaa maxka wax kasta oo daalimiina oo baadil ku socda sidaasee ibliis labada uga riixayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala falamaa goortii taraa'at ilfi'ataani labada firqays ah keenuu ilaahay kii muslimada aheed iyo kii kaafirada aheeday ibliis haddana waxaa weeye malaa'igto ou arkay gacantana wuxuu ka haystaa layidhi markaasuu la socday nin la yidhaahdo xaras ibnu hishaam ayay gacanta ishaysteen asagoo ninkaas isaga dhigaayo marka waa kaas hadda ibliis asagoo sidaasa ayuu qofka shaydaanka gacanta ka qabsan karaa markaasuu balaayada dadka u gelinaya maxaa yeele dadkan dagaalada iyo waxdilka iyo balaayada u roonaya waxa gacanta ka hayaahu ibliis weeye hadhowna waxaa weeye uu ka noqonayaa markaasuu wuxuu dhahay labadii firqa markay is arkeen ilaahay wuxuu yidhi nakasa waa noqday ibliis calaa caqibayhi labadiisa cerboodo ku noqday markii waxaa weye malaa'igta uu arkay oo waxyaabo badan u arkay iyagu aysan arkaynin ayuu gadaal gadaal u baxay wey soo cararaayo wa wuxuuna dhahay markay yidhaahdeen atukadilunaa calaa haada alxaal xaaladan idoo la joogo xaalatulxarbi la joogo miyaadna khadeecaysaa oodna hoojinaysaadna baylihinaysaa waa ku sidihey yidhaahdeen markaasuu wuxuu dhahay inii anigu berii'un berigaan ahay minku idinka berigaan diyaarkiina anig berigaan ka waana suu ordaa markaas duryaanka ow dhahay maxaa yeelow dhahay inay anigu alaa waxaan arkaayaa maa laa taruuna waxaadan arkayna waxaadan idinku u jeedinaan u jeeda ow dhahay waa ka wadaa waxaa weye malaa'igow arkay ayaguna malaa'igta ma arkaayaan laakiin isagoo u ibliis malaa'igta waa arkaa halayidhi inii anigu ayuu dhahay akhaafullaahi ilaahayaan ka cabsanaya inuu halaago halaaga hadda waxaa weye waaba halaagsan yahay laakiin halaag kaleentooda ujeeda ama ayagu ku jeesjeesa halayidhi wallaahu allana shadiidulciqaabi ciqaabkiisa allihii daran yahay weeye sidaas ayuu dhahay ilaahi haddana wuxuu idhi weyd ku xusow dha ilaahay id wakti yaquulu munaafiquuna munaafiqiinta ay ku qowlaayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradu bushu oo wahabo ictiqaadkoodu laciifka ahay marra waxaa kediye haa ulaahi kuwan oo muslimiinta diinhum diinkoodaa kediyey diinkooda ayaa kediyey id kharajuu maca qilatiin weeye ayagoo yeelay baxeen oo la dagaalamaya yuqaatiluuna aljamca kasiir weeye jamac fara badan oo la dagaalamaya tawahuman annahum e, yunsaruuna bisababihi ayagoo markaasi u malaynaayo in sidaas loogu gargaaraayo diintaas daraaddeed loogu gargaaraayo ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadkur xusid wakti yaquuluun munaafiquuna munaafiqiinta ay ku quulaayeen cabdullaahi ibay buna sulaye raggiisa weeye iyo waladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun ku sugaaday waa isla munaafiqiintaa layidhi amase waxaa laga wadahaa layidhi kuwa oo maaragtay ah, waladiina fii quluubi maradun alkaa'inu bimak kuwa maka jooga weye maxaa yeele waqcadi oo beder ma soo xaadirin baa layidhi ah, saasaa layidhi munaafiq yimid ma jirtaa ilaa cabdullaahi ibnu ubey maahe kaligii kaasaa yimid aa layidhi asagana waxaa weeye daciifu iimaan kuma sugnaynaa layidhi oo wahaba iska ahayba markaasi munaafiqoo iska ahay marka ilaahay buu yidhi subxaana wa amase kuwa muslimiinta iska lucafada ahaa loola jidaal waladiina fii quluubi maradu marra waxaa kediye haaulaahi kuwan oo muslimiinta ah, ayay yidhaahdeen diinhum diinkooda diinkooday ku kalsoomeen oo dad diin u dhiman ay iska dhigeen waman yatawakal ruuxii kala saartowha ilaahay qaala tacaala fii jawaabihim ilaahay jawaabooda wuxuu ka dhahay waman yatawakal ruuxii kala saarta calallaahi ilay korkiisa alla ku kalsoonaado yaqlibu soo qadiro jawda waa qaali noqonayaa fa in allaha allane casiizul allihii qaaliga weeye amarkiisa xakiimun allii kala suuman fain allaha allowdha ilaahay casiizun allihii qaaliga weeye qaalibun ah, calaa amri weeye xakiimun allii kala weeye waxa markaasi ou sancaynaayo shay walba ilaahay subxaana watacaala maxalkiisa ayuu dejinayaa waxauna booskiisa dejinayna ilaahay subxaana watacaala ma samaynaayo marka casharkeenna intaas wuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qontonaad oo suurat alanfaal ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay oo suuraddan casharadeennuba ay u soo badnaayeen qaswadii weyneed oo qaswat qaswatulkubraa lilmuslimiin heeday oo waxa weeye beder qaswatu beder ayaynu ka soo warrannay sifaadkeedii ayaynu ka soo warrannay xaaladihii waxaa weeye mu'miniinta iyo kufaarta iyo sida wax u dhaceen baa ilaahay nooga soo waramaayey waxaa ilaahay nooga soo waran subxaanau watacaala ibliis dhagarta uu u geystay kufaarta si ugu hoogeen almahaasa ilaahay noo soo sheegay markaasu haddana ilaahay buuna soo yidhi subxaanau watacaala waxaad xustaa markii munaafiqiinta iyo kuwa qalbigooda lucsuga oo ku jiro ictiqaadka xunay dhahayeen nimankan muslimiintaa ah, waxaa kediyey diinkooda ayaa kediyey ilaahayna uu ku beeniye ka jawaabo uu dhahay waman yatawakal cala allaahi qofka ilaahay tala saarta asaga ayaa qaalib noqonaya asagaana liibaanaya allana waa casiis weye waana xakiimowdha ilaahay marka qofka ilaahay diintiisa raacahu oo raacid dhaba raacahu waxa weeye qof ilaahay tala saarta weeye ilaahay subxaanau watacaala addoonkiisa tala saarsana isaga ayaa ku filanoo alla waxa uu yidhi waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuhu ayuudha ilaahay halkan ilaahay wuxuu nooga warramayaa nimankaas kufaartaa markii dagaalkii beder ay ku dhammaanayeen oo waxa weeye halkaas ay ku dhimanayeen waxa weeye dhibkii meeshaas ku dhacay oo qabsaday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramayaa alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala walow goor ayuudha ilaahay taraa aad aragtid saydka maxamedkaahow id wakhti yatawafa ay oobsanayaan alladiina kuwa kafaruu kufriyey almalaa'ikatu malaa'igta ay oobsanayso yadribuuna xaal ay garaacayaan wujuuhan wejiyaashooda ay garaacayaan iyo wa adbaarahum dabayaashoodown ilaahay oo haddana ay leeyihiin waduuquu dhedhemiya cadaabaalxariiqi gubashada cadaabkiisa la ra ra'ayta amran cadiiman weeye amar weyn baad arki laydhown ilaahay xaaladda kufaarta markii qaswadii beder ay ku dhammaanayeen cadaabka ku dhacay oo nafta waxaa weeye lagu adkeeyey sida looga qaadaayo iyo masaa'ibtii halkaas ka haleeshay oo kaafiroo dhanne arrintaasi ay soo gaari doonto mar walba ayaa ilaahay nooga warramaya isagoo rasuulkiisa kula khidaabaaya walow goor ayuu dha ilaahay tala aada arki laheedow dha ilaahay saydka maxamedkaahow id wakti yatawafa aladiina kuwa ay oofsanayaan kafaruu kufriyey almalaa'ikatu malaa'igta ay oofsanayaan yadribuuna xaal ay garaacayaan malaa'igtaasi weeye waa la xaalaynayaa yadribuuna xaal ay garaacayaan almalaa'ika sidaasaa laga xaalaynayaa ay garaacayaanoo ilaahay wujuuho mujiyaashooda ay garaacayaan iyo wa dabayaashoodo dabayaashoodoo maqaamic oo xadiida ah, gariiman bila ay ku garaacayaan wayaquuluuna lahum usoo qadaro ayna u leeyihiin diiquu dhedhemiya cadaab alxariiqi gubashada cadaabkeeda dhemiya waawilow maxduuf waaye lara'ayta amran cadiiman amar weyn baad arki lahay ilaahay arrin aad i aad yaa badan ayaa arki lahay oo fadiica weeye daalika kaas oo tacdiibkaa ayuu dhah ilaahay oo kufaarta sidaa loo cadaabaayo marka ruuxa laga qaadaayo bimaakii sababkiisa ayuu ku ahaaday qadamad aydiikum waxaa hadda u dhahayo jawabdii waxaan dhihi lahay malaa'igta hadalkiigaas way leeyihin duuqii cadaabalxariiq way leeyihin haddana waxay leeyihin daalika kaasiyo tacdiidka cadaabkan laydinku haayo bimaakii sababkiisa ayuu ku ahaaday daalikadinka daweye bimaa qadamad eydiikumna waxaa weeye shay maxduuf ay ku tacalluqaysaa oo khabara weye calaliya markaas ah, daalika kaas atacdiibu tacdiib weeye daalika kaas atacdiibu oo tacdiibkaana saci kartaa binaakii sababkiisa ayuu ku ahaaday qadamad aydiikum jamciina ay hormarsadeen baada marka sababyo weeye bimaakii sababkiisaad leedahay maadaana mawsuulo weeye bimaama sababkiisa qadamad aydiikum jamciina hormarsadeen weye saasay u leeyihiin hadda gacmaha waxaa looga cabiraa layidhi lianna agsara alafcaali tasaawalu bihaa weye ficilku sidaa u badan yahaba waxaa weye gacmuhu ka yimaadaan ee wixii kaleo ama aqwaala ama jawaarihi inteeda ka lagu sameena lamid weeye iyo wa ana allaha alla ay leeyihiin laysa inuusan ahaynin bidallaamin mid dulmiya lilcabiidi addoomanka cadaabkaanu saasay ku ahaaday leeyihiin oo waxa weeye waxaad idinku kasbateen baa laydiin cadaabayaa haddana ilaahay wa ana allaha alla laysa ma uusan ahaanin bidallaamin bidiyo dulmin mid dulmiya lilcabiidi addoommanka mid dulmiya maahan ee ilaahay dembi aan cidna cadaabi maayo kada'bi aali fircawna da'bu haaulaai suuqadde kuwaas caadadoodw dha ilaahay kufaartaa ka da'bi aali fircawna aali fircawn caadadiisi waa la soo abuul ilaahay kufrigan iyo cinaadkan waxay iska shabahaan buu leeya ilaahay subxaana watacaala aali fircawn bay iska shabahaan marka hadda kaaftaanu ka da'bi aali fircawna waxay ku tacalluqaysaa shay maxduufa oo waxaa weeye khabarun limuntabayn maxduufin weeye oo waxaad leedahay da'bu haaulaai ayaa leeyihi aayaddaana waxay tasbiix u tahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mar haddii waxaa weye kufaaru marka ay ku soo jiidaan oy dhibaayaan dadkan dad lamid aha ayaa ilaahay ka warramaya marka allah wuxuu dhahay subxaana tacaala da'bu haaulaa'i ou dhilaahay kuwaan kufaartaa dhan caadadooda ee dhaqankoodu ka da'bi aali fircawna ka caadati aali fircawna aali fircawn caadadiisu waa la soo ayuu dhilaahay iyo waladiina kuwii min qablihim ayaga ka horreeyey wixii kufaaraho ka horreeyey kafaruu way kufriyeen kuwaasi biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisay ku kufriyeen kafaruu way kufriyeenou dhah ilaahi subxaana wa tacaala biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisay ku kufriyeen faakhadahum ullaahu deedna ilaahay waa qabtay ilaahay subxaana wa tacaala cuquubo ayuu ku qabtay ahlakahum weeye ah. laakin waxaa weeye halaaku gayri haadihi lumma weyda birajfa wazalzala walkhabsi walmaski min kulli cadaabin way macaanin weye hadda waxaa weeye cadaabka lagu qabtay qolooyinkaas waxaa weeye ummaddan ummati maxameda halaageeda waa ka duwan yahay maxaa ayaga fadsigaa lagu qabtay arladaa lala gooyey zalzalaa ku dhacday khasfiyaa ku dhacay masakaa ku dhacay cadaab caamahaa ku dhacay laakiin kufaartan wahalaaku kufaaru haadihi alummati sayf kufaartan oo tana waxaa weeye ummaddan kufaarteeda halaageeda seef weye marka hadda mumaasaladu waxaa weeyaan layidhi fii mutlaqil halaagaa laga wadaa halaag baa maaragtay ay isaga mid yihiin mooyaane isku halaag maahan weeye halaag itisaala hadda ummaddan ku dhici maayo ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala faakhadahumullaahu deedna alla waa qabtay bidunuubihim bisaabi dunuubihim dunuubtoodii sababkeeda ilaahay ku qabta weeye inallaaha allana qawiyun allihi taag badan weeye ilaahay awood wuxuu leeyahay inuu fuliyo waxa uu doonaayo shadiidul ciqaabi ciqaabkiisii allihuu daranyaha weeye alle in allaha allowr ilaahu qawiyun waa mid taag badan calaa maa yuriidu shadiidul ciqaabi ciqaabkiisu allihi uu daran yahay wey ilaahay ilahay waa shadiidulciqaab weeye daalika kaasow dhaadana ilaahay mushaaru ilayhi waxaa weeye tacdiibulkafarati gaaladaas cadaabkeedow dha ilaahay daalika kaasow dha ilaahay bianna allaha bisaabi anna allaha alla sababkeeday ku ahaatay lam yaku alla uusan ahaynin mugayiran mid doorinaayo nicmata nicmo nicmadaasoo ancamaha ugu nimceeyo calaa qoomin qoom asagoo waxa weeye nicmadu ugu bedelaayo niqmo musiibo ugu bedelaaya xataa yugayiruu intay ka doorinayaan maa bianfusihim waxa naftooda ku sugan daalika kaasowdha ilaahay bianna allaha bisaabi anna allaha alla sababkeeday ku ahaatay lam yaku alla uusan ahayni muqayiran mid doorinaayo bedelaayo nicmata nicmo nimcadaasoo ancamaha ugu nimceeya calaa qoomin qoom xataa yuqayiruu intay ka doorinayaan maa bianfusihim waxa naftooda ku sugan ayago ay ka bedelayaan wey oo waxaa weeye masalanba haddii waxaa weeye ay kufaar ahaayeen markay kufriga ka tagaan ayaa ilaahay musiibada ka qaadaya haddii masalanba ayagoo kufaaraan hayn oo muslimiina dhibaatana ay haysato ahlu macaasina ay yihiin markii waxaa weeye macaasidaas ay ka tagaan baa dhulka laga qaadayaa haddii ayagoo muslimiina oo nimco iyo khayr barwaaqahaysa ay kufriyaan amay ahlulmacaasi noqdaanna musiibo ayaa lagu ridayaa oo qolo walba waxaa weeye xaalad wanaagsan hadday ku sugan tahay ilaahay ka bedeli maayo ilaa ayagu ay ka xumaadaan dadku hadday xaalad xun ku sugan yihiin asii waxaa weeye xaaladaas aysan kasoo noqonayne aysan xaalo xasanaa ku bedelayn ayagana musiibada laga bedeli maayo oo hadda arrintaan arrin caama weye xataa yuqayiruu ma bianfusihim owdh ilaahay waxa naftooda ku sugan ilaa ay markaasi ka bedelayaan ah. masalan waxaa weye hadda markaas qodooyinkaasi kufaar bay ahaayeen haddii waxaa weeye kufrigaas ay ku bedelaan islaam ilaahay xaaladeeda xumeeday ku bedelayaan saasay noqonaysaa marka hadda saas ayaa la leeyahay naba badan baa la siiyey nimankaas waanalaha allayna ilaahay samiicun allehe maqlaayo weeye aqwaasha addoomanka caliimun alleete cimligoodana aqwaashada ilaahay ah, iyo waanalaha xaggay ku cadsan tahay ah, iyo waanalaha alla samiicun allehe maqlaayo inuu yahay aqwaasha oo addoomanka caliimun alleyte cilmile inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala sababahaasa arrinta ku aatay ilaahay kada'bi aali fircawna da'bu haaulaa'i fiikiioo kale weeye kuwaas caadadoodow dha ilaahay ka da'bi aali fircawna ka caadati aali fircawna aali fircawn caadadiisa waa la soo ayuu ilaahay iyo waladiina kuwa min qablihim aga soo horeyey kadabuu kuwaas way beeniyeen fircawn iyo qolada ka horaysay biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisay beeniyeen kadabuu way beeniyeen dha ilaahay biaayaatillaahi biaayaati rabbihim ayaan dhihi lahay rabbigooda aayaadkiisay beeniyeen biaayaati rabbihim fadligooda aayaadkiisay beeniyeen faalagnaahum dabeedna waanu halaagnow dha waanu halaagin bidunuubihim bisaabi dunuubihim dunuubtooda sababkeeda ayaan u halaagnowdha ilaahay oo waxaa weeye dad marka la halaagaayo waxaa weeye laabudda lisabab weeye waaqragnaa waanu qarqino waan maashaynowdha ilaahay aala fircawna fircawn aalkiisa waanu qarqinay fircawn iyo intii raacsanayd weeye waanu qarqinowdha ilaahay wa kullun kulla arkowdha ilaahay oo ummadihii oo maaragtay minal umami mukadiba weeye ummadihii beeniye kamida mida wa kullun kulla arkowdha ilaahay kaanuu waxay ahaadeen daalimiina daalimiin ahay umad kastoo waxaa weeye ilaahay iyo rusushiisa beenisay waa kulligoodba waa daalimiin buu dha ilaah saasaa la leeyahy markaas ah. ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala shara dawaabi daadabayaalakan ugu sharta badane cinda allaahi ilaahay agtiisa alladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey oo fahum ayagu laa aan rumaynin ilaahay aayaddan hadda waxay ku soo degtaayo niman la yidhahdo bani qurayda oo hadda ka horna aanu soo marnayoo nimankii yahuud ahay oo madiino joogi jiray ah oo la laayay nimankaasay ku soo degtaalayey marka hadda horeyna inna share dawaabidaanoo kale waan soo marnay maxaa yeela waxay markaasi kaxon yihiin daawood sanugu wuxuun daabadu waan soo marnayo waa ismun yaqacu kullu maa yadubu calaa wajhi lardi weeye waa magac ku dhaxayo wax allaala wixii arradaasku isku kor socda marka waxaa meesha ka caddaanaysa inay markaa sida haweeye jamiicu afraadiha o dhan ay kasha badan yihiin sidii eyga iyo khinsiirka iyo xamiirka inay ka liitaan weye waa kuwa ilaahay uu yidhi inhum ilaa kal ancaami bal hum allalu sabiila ma ahan buu dha ilaahay ilaa min cooley xoolo kuwa la soo amooyeene bal ayagaaba kasii baadi badanow dha ilaahay markaasuu dha ilaahay ina sara dawaabi daabadayaalakan uu sharta badanaw dha ilaahay marka hadda nimankan bani qurayda intaana ka wada bixin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markii madiine uu soo galay ayuu ballan la sameeyaalihid mucaahadou la sameeyaalihid mucaahadadaas marka waxaa ka mid ah shuruudeeda inuu nabi calayhi salaatusalaam ayna la xarbin oyna asaga dagaalku soo qaadin inaynan dad nabiga dagaalku soo qaadaayo uusan garab siinin ballankii u bixiyeen aa layidhi waxayna sameeyeen nimankeli waa mushrik maka kufaaru maka ayay hub siiyeen baa layidhi maayo cadowgaaga qofka hub siiya ama tala siiya ama wax siyaahu waa cadowgaagi weeye waana maaragtay ah qof asagu kula dagaalayo weye dagaalka ala soo mara mar hadduu cadowgaaga uu hubaynaayo markay saa sameeyeyna markii lagu qabsaday waxay idhaahdeen waanu halmaana waana jufnay rasuulkeenna calayhi salaatusalaam iska naxariis badnaayo hadda dadka akhlaaqdiisa meesha uu saahno ka qaadanayay haddana mar labaad inagu ballan la galaa layidhi way gufriyeenaa layidhi haddana way markaasi garab siiyeenaa layidhi kufaaru mako dagaalka rasuulka calayhi salaatusalaam lagu qaadaayey maalinta la yidhahdo yowm alkhandaq amase qaswati alaxsaab la yidhaahdo oo sanadka oo shanaade hijrada ahaaday maalintaas ayaa waxaa weeye garab soo siiwanay soo buuxiyeen baa layidhi gaalada markaasi garabkooda ay soo buuxiyeen halkaasay markaasi aayada ay ka soo xoojiyeen waa ballanka kale haddana lasii buhiyey maxaa yeele qofku ballan haddausan lahayn sidiisaba wax faa'iida ma laha marka dambe laakiin waxaa imaanaysa inuu isagu uu ku halaagsamaa imaanayso markaasuu dha ilaahay ina shara dawaabiyow ilaahay baa daabadayaalakan ugu sharta sharka badana allahi ilaahay agtiisa aladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey fahum ayagu ayuu dha ilaahay laa yu'minuuna aan rumaynaynin ama fahum ayagu laa yu'minuun rumayn maayaan kuwaas waana dhacday hadda waxaa bani qurayda waan soo marnay iyo banu nadiir intaba laakin waxaa weye bani qurayda waa sii la laayey oo baaba laga dhiga weye aladiina kuwaasoo ayuu dha ilaahay caahadta aada la ballansantay minhum ayaga xaggooda aladiina kuwaasoo caahadta aada la ballansantay ow ilaahay minhum ayaga xaggooda kii haddaan soo sheegeynay ayaa ballan ku dhacay awaya rasuulka calayh salaatu wasalaam uma bacdiyeedowdha ilaahay yanquluuna burinaayo aadaman ballankooda burinaaye uma bacdiyeeda yanquluuna burinaayodh ilaahay aadaman ballankooda burinaaye fii kulli maratin marro la arko kulligeed mar kasta oo lala ballanbarakii ballankii burinaayo ah, waa kuwaasoo ilaahay oo ballanka burinaayo mar kastoo aada la ballantay dha ilaahay walxaalhum ayaguna ayuu ilaahay laa yattaquuna alla aysan ka cabsanaynin kuwo ilaahay ka baqaayo maahan oo waxa weeye qofku haddaysan alla ka baqayn ballan xiji maayo bal haalhum ayaguna laa yattaquuna alla aysan ka cabsanaynin fa imaa tasqafannahumuw ilaahay haddii aad hesheed heshowda ilaahay filxarbi xarbada dhexeeda aad ku heshid kuwaas fasarid ku kala gey bihim ayaga min khalfahum gadaasheedahaada ku kala gey lacallahum wixii muyuhim kuwa ka dambeeya yadakkaruuna inay waansamaan buudha ilaahay haddii nimankaas naqlulcahdiga samaynaayo oo kufaartaa gaar ahaan yahuudda dagaalka markii lagu qabto wixii la yeeli lahay ayaa ilaahay rasuulkiisa u sheegaya in waxaa la doonayaa lagu sameeyo lagu sameeyo cadaab amba ciqaab oo waxa weeye kuwa ayaga ka dambeeya kuwaana qaataan saasuu samealey si waxa weye kuwaas aysan u soo dhiihin hadhow dagaalka alla markaa wuxuu yihi subxaanau watacaala fa imaa tasqafannahum haddaad hesho oo aad heshow dha ilaahay tajidanahum weeye filxarbi xarbada dhexdeeda aad ka heshidowdha ilaahay hesharid ku kala geli fariiq ku kala geli weeye bihim ayaga min duul khalfahum gadaashooda ah oo muxaaribiinta weeye tankiir ku samay weeye iyo cuquubo weeye lacallahum waxay mudan yihiin lamiirka waxaa loo celinayaa ay iladiina khalfahum kuwa ka dambeeya yadakaruuna inay waansamaan oy is yidhaahdaan maynkaa wixii lagu sameeyey ayaa idinkaa laydinku samaynaya ee iska ilaaliy tidhaahdaan saasay markaas waxaweye waxaa dhacaysa inay baqaan oy saas waxaaweye ku cabsi ku baqaan oo ayaguna ku cabsadaan kuwa ka dambeena ay ku cabsadaan waxaa la rabaa markaasi cuquubo in loo geysto kuwa ayaga ka dambeeya dib dambe aysan macnaha isu dhihin la dagaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam aysan isu dhihin hadda kuwa ka dambeeyey maxaa loola jeedaa kufaaru maka waayaa layidhi oo waxaa laga wadaa haddaad macnaha mar aad gacanta ku dhigto kufaaru qurayda yahuuddi ahaaday rakaab ayaa nabiga leeya alayh salaatusalaam si kufaaru mako ay u kala tagaan wey iyo qayrkeeda weye oo ballanka markaasu ku buriyo weye ise markaasna ay waana qaataan weye ah, oo arrintaasi markaasi cibro ay ugu noqoto ayaga qayrkooda weye xataa laa yakuuna lahum markaasi quwa calaa muxaarabat si waxaa aysan ugu aanin awoodi inay adiga kula dagaalamaan وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون إلهي يقول سبحانه وتعالى وإما تخافن هدائها السكية السكية محمد صلى من قوم من قوم خيانة خيانة بعضها ضعفتك فانبذ إسمه calaa sawaain xaal aatiyin kuwa ku sugnowd in inallaha alla laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniintaa ilaahay ma jecla aayaddan haddana ilaahay wuxuu inooga warramayaa haddii waxaa weeye ahdiga ay ka baxaan waxa lagu samaynaayo ahlinka kabaxooda uu cadaado waxa markaasi nebiga calayhi salaatusalaam uu ka yeelaayo arrintooda ayaa ilaahay noo sheegayaa marka hadda waxaa weeye aayaddaanu khidaab oo caama oo muslimiintoo dhan lala khidaabaayo iyo dadka weliba wilaatulumuurka weye madaxdaa weye inkastoo waxa weeye aslinusuulku ou qorayno u ahay haddana waxay noqonaysaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bixsuusab wey alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wainmaa takhaafanna haddaad igaga cabsatid oo cabsatid min qoomin qoomow ilaahay min qoomin caahaduuka weeye dad oo waxa weeye kula ballamay khiyaanatan khiyaana haddaad ugaga cabsato oo ballan aad isku ogeeyey inay ka baxaan marka adigu iga baqdid weye waxaa noo sheegay ba kaaga ifay calaamo caddaynaysa inay nimankaanu ballanka ka baxayaan radid u ridow ilaahay ifrax cahdoon ballankooda tuur weyeynaan u ridow dhah calaa sawaa'in xaalaasiinkoo ku suman mustawiyan anta wahan weye filcilmi ballankaa murintiina ballankaa murintiisa adinkoo adiga iyo ayaguba adku simankii weeye oo isla og weeye oo waxaa tidhaahdaa anigu ballanki waa ka baxay maadaamaad ka baxdeen ogaada weye hadda annagu idinka dagaala naga dhexeeyo sayna hadda kuu dhihin ayna kugu dacayden waana soo gaaday ama ballankii u ka baxay saysan kuu dhihin saasaa laga wadaa weye iday sidaa leeyiin waa laa yatahimuuka bilqadar si aysan kuugu tumaysan dhagar kuugu tumaysanin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay sandid usuurow ilaahay ahdigooda ilayhim ayaga xaggooda calaa sawaain xaalaasiin kuwa ku sugan oo ballankaas burintiisa aad ku weejisin weeye inallaha allowdha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniintaa ah oo wax khiyaano ilaahay ma jecla marka qoladaasu khaa'iniin weeye ilaahay markii ma jeclo uu yidhine waxay ka mid tahay siiqadaasi min iqaamati daahiri maqaamalmumar weeye marka haddii alla uusan jeclayn maxaa imaanaya waa la ciqaabayaa weye waa la ciqaabayaa walaa taxsabanna aladiina ilaahi kuwii ha u malayna oo ha u malaynin kafaruu kufriyey sabaqow inay alla ka dhaqaayaan weeye innahum ayagiyow dhahe laa yucjisuuna ilaahi ajiskii umaayaan aayaddan iyagana waxaa weeye dadkii waxaa weeye fakaday maalintii beder ayaa looga warramayaa oo dagaalku waxaa weeye hoos hoos ugaga baxay marka ilaahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa taxsabanna saas hadii la akriya khitaabku waa nabiga amase walaa taxsibana ladiina la yidhaahdo ama walaa yaxsibana ladiinta waa akriyaa saddexdaas qaab waa la akriyaa khadaabku waa rasuulka calayhi salaatusalaam waxaa leeyahay ha u malaynin keydka muxamedka haw aladiina kafaruu kuwa kufriyey faa'ikiina laha ilaahay inay ka baxsanayaan wa min ciqaabi inay ka cararayaan maxaa yeele ilaahay ma cajis weeye ah, marka waxaa la yidhi wahaadaa wain kaana fii ahli bederaa layidhi arrintaanu ahlu beder alcibratu bicumumi lafdi laa bukhusuubaa imaanaysa saasaa la leeyahy ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wuxuu dhahay alla subxaana wa tacaala walaa taxsabana aladiina kuwa ha u malayna oo ha u malaynin kafaruu kufriyey sabaquu inay alla ka dhaqaayaan oo ilaahay ka baxsan karaan oo alla ka faka karaan inahum ayagu ayuu dha ilaahay laa yucjizuuna ilaahay ajis geli maayaan laa yafuutuuna wey ilaahay kama faka karaan weye saasaa la leeyahay waacidduu lahum ma stadactum min quwatin wamin ribaadi alkhayli tudribuuna bihi caduw allaahi wacaduwakum waaakhariina min duunihim laa taclamuunahum allah laa taclamuunahum allaahu yaclamuhum wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwafa ilaykum antum laa tulamuun ilahi wuxuu yidhi subxaana wa u diyaarsadow dha ilaahay lahum lilkufaari gaalada mastadactum wixii aad karaysaan oo min quwatin awood ow dha ilaahay iyo wa min ribaadilkhayli fardaha xidhidoodaw dha ilaahay fardaha oo la xidho oo lagu ilaaliyo fii sabiililah turiduuna xaal aad ku cabsi geenaysaan dhiigkaasow dha ilaahay aduwallaahi ilaahay cadowgiisa iyo wa aduwakum idinka cadowgiina kufaarta iyo wa aakhariina kuwo kalantood oo min duunihim kuwaas ka sokeeya Ah, waa munaafiqiinta wey ama yahuud kuwaasoo laa taclamuunahum aydaan garanayna allaahu alla yaclamuhum uu garanaayo wamaa tunfiquu waxaad bixisaan ow ilaahay oo min shayin shay ah fii sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa aad ku bixisaan yuwafa ilaykum alla waa idin oofinayaa jeesiyiisa walxaal antum idinkana laa tudlamuuna aan laydinka dulminin oo shay laydinka noofaaninay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waaciddu u diyaarsada mu'miniinow lahum lilqitaali dagaalkowdha ilaahay amase lahum liqitaalilkufaari wey waa islamide gaalada dagaalkeeda mastadactum wixii aad karaysaan oo min quwatin awoodahowdha ilaahay muminiinta ilaahay wuxuu farayaa inay awood ay diyaarsadaan oy awood yeeshaan weye haddaa dadka mu'miniintaahu awood aysan diyaarsanin aysan adood aysan yeelanin waxay noqonayaan dad u nugul cadowa kufaarta oo waxa weeye tabar yar bay noqonayaan oo waxa weeye diintooda iyo sharaftoodaba meel loogaga dhaco ayay noqonayaan ilaahay subxaanau watacaalaana mu'miniinta waa kula ballamay waana amray inay awood difaaca yeeshaan waa la amray laakiin hadda muslimiintu ayagaa ka gaabiyeen bay maaragtay waa fuulaysteen wax walbay ka tageen markaasi arrintu waxay soo fadhiisatay inay ayagu markaasi u duloobaan weeye saasaa ilaahay leehi subxaanau wa waaiduu lahum lilkufaari wey mutlaq wey gaaloo dhammaa loola jiida amase waxaa laga wadaa halayidhi maadaama hadda aynu kasoo waramaynay kuwa ballanka buriyo naaqidulcahdigaa laga wadaa halayidhi laakiin inay caamtaas aasaasaa loo badan yahay gaalada u diyaarsadow dha ilaahi waaiduu lahum mastadactum min quwatin u dhahi nabigeena quwadaan wuxuu ku fasiray waxau dhahay nabiga calayhi salaatusalaam alaa ina alquwata arramyu dhahay quwadu waxaa weeye waa gantaaladou dhah ilaahay taas weye xadiidkaa weliba waxaa weriye cuqbata ibnu caamir oo waxau dhahay rasuulkaan maqlay sal allahu calayh wasalama wahuwa isagoo maaragtay yaquulu dhahaya calalmimbari mimbarka hortiisa waacidduu lahu mastacdactum min quwatin gaalada u diyaar sida waxaad awoodi kartiin oo quwada weye markaasuna waxau dha alaa ina quwata arramyu alaa ina alquwata arramyu alaa ina alquwata arramyu saddex jeer ku celiyey awooddu waxaa weeye mucdamkeedaa laga wadaa jamkaasha jamkaasha weeye maxaa yeele hadda adduunka waxa lagu kala horeeyo oo awoodahoo laysu sheeganayo waa markaasi gantaalada weeye ama beerada laga rido waktiga hadda jama maraakiiba laga rido ama madaafiixa laga rido wax kastaa laga rido qof walba qofku markaasi xagga gantaalada iyo dheeriga ayuu ka awood badaa wax laysu andagaya kuwaas weye xadiidkaa muslim ayaa weriyey qaar waxay yidhahdeen jamiico wax allaala xarbiga xoog loogu yeeshaa loola jeeda cadowga oo hub iyo markaasi ramul ee maaragtay farda iyo waagii lagu dagaal bixiyo geel iyo waxaas laakiin hadda dabaabaadku wey waxaasoo dhan ayaa lagula jiida taasaa marka loo baahan yahay ah, rasuulka calayhi salaatusalaamna waa addeeyey alaa in alquwata arrami ayuu dhahay ah, mucdamu alquwa ayaa laga wadaa arami weeye sida alxaju caraf oo kale wey marka taasaa laabud ah kaasoo turibuuna aad ku gelaysaan bihi isagowdha ilaahay caduwallahi ilayhi adowgiisa maxaa yeele quwadaas cadowga ilaahay idinkaga cabsanaayo iyo wa cadduwakum idinka cadowgiinoo gaaladaas iyo waaakariina kuwo kalentoodo min duunikasoo munaafiqiinta wey munaafiq adaad awooliyada waa saabaqaya kuwaasoo laa taclamuun aydan garanayna allah alla yaclamu u garanayo maxaa yeel munaafiqa gudaha isaguna awooduu kaaga baqaya wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin shay own ilaahi fii sabiili aad ku bixisaan maxaa yeel jihaadki in wax lagu baxshaa la doonaya yuwafa ilaykum waa laydin oofinaa jasiisa walxaal antum idinkana laa tudlamuuna ah laydinka nugsaanan shay oo laydin oofinaayo casharkeenu intaasuu ku egyahay ilaahi subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu